العاalمين والعاaqبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين قال الإمام رحمه الله bاب min الshirki shirkigii waxaa kamida an ystغiiثa inuu gurmad weydiisto o ka dalbo bغayr الlah ilahay cid aan ahayn aw yadcuu ama inuu baryo hayrahu cid aan ilaahay ahayn marka sheekhu halkan waxa uu isku cadfay laba baab alistigaasa bigayri illah iyo ducaau gayri illah waana min baabi cadfi alcaami cala alkhaas oo ducadu waa ka macno ballaadhan tahay istigaasada iyo isticaadada oo alistigaasa waa nooc ducada kamid ah isticaadaduna waa nooc ducada kamid ah oo ducadu waxa ay koobsanaysaa qofku shar aan weli aan haleelin oon asiibin ilaahay haddii uu ka magan galo waa duco dhibaato haysata waana maca dalikana waa isticaado wey haddii dhibaato haysata ilaahay uu ka dalbo inuu ka kor qaadana waa duco waana istikaasa wey hadduu ilaahay subxaana watacaala uu ka dalbo wanaag inuu siiyo ama dhibaato inuu ka difaaco iyada lafteeduna duca ayay noqonaysa marka muxuu yihi farqiga udhaxeeya alistikaasatu waadducaa alistikaasatu laa takunu ila min makruub istikaasadu waxa ay ka dhacdaa qofka dhibaataysan dhibaato ku dhex jira qayshiga ilaahay uu qayshadayo baryada uu barya ayaa istikaaso la yidhaahdaa macnaheeduna waa talab alabulkaws gurmad ayaa uu dalbaya ducaduna waa min almakruubi wagayri qof dhibaataysan iyo qof aan dhibaataysanba haddii ilaahay uu baryo ducaa baa la odhanaya markaa sheekhu wuxuu yihi shirkiga waxaa ka mida ah ilaahay cid aan ahay inaad gurmad weydiisato markaad dhibaataysan tahay ama allah subxaana watacaala cid aan ahayn inaad barido marka waxaa ku jira ducada iyo istikaasada tafsiilkii ama kala qaadistii baabkii hore isticaadada markaynu marayna aynu sheegnay oo istikaasadu haddii qof bani aadama ama makhluuq nool oo kula jooga wuxuu wax ka qaban karo dhibaato ku haysto wuxuu ka qaban karo aada ugu qayshato taasi iyadu shirki noqon mayso ilaahay baa yihi faistakaaahu aladii min shiicatihi cala aladii min caduwi isagoo nebi muuse ka warramaya kii kamid ahaa qabiiladiisa ayaa gurmad weydiista weydiisto kii cadowgiisa ahaa inuu uga gargaaro ka dalbay laakiin alistikaasa waxay noqonaysaa shirki wax ilaahay inuu kaa dulqaadi karo markaad makhluuqa weydiisato inuu kaa dulqaado uu qaban karo markaad makhluuq weydiisato inuu kaa dulqaado ayay shirki noqonaysaa tusaale ahaan faqri baa ku haysta ama base xanuun ama caruur la-aan dhibaatooyinka noocaasi haddaad u bandhigato makhluuqaadka waxaad makhluuqaadkii aada weydiisatay wax ilaahay inuu qaban karo shirki bay markaa noqonaysaa sidaas oo kale makhluuq kaa maqan walow haba noolaadabe ama makhluuq dhintay haddii aad gurmad weydiisato sida ay yidhaahdaan madad yaa jilaani akifna yaa kaws jilaani oo noo soo gurmo noo gargaarka gargaaro weeyaan macnaheedu shirki bay taasi noqonaysa waayo qofka sidaa yidhi waa qof ictiqaadsan oo aaminsan jaylaani inuu isagoo dhintay adduunyada dusheeda waxuu ka qaban karo meel kasta oo looga yeedhana uu tegi karo iyo inuu og yahay iyo waxyaabaha maqan oo dhawaaqyada meelaha fog ka baxaaya inuu maqlaayo qofka sidaa ictiqaadaana ee jaylaani ka ictiqaada ama cid kale sifaadkii ilaahay uu lahaa ayuu makhluuqaasi siiyey ducaau kayr illah iyaduna waa sidaas oo kale oo haddii makhluuqa la weydiisto wax allahun uu bixin karo ayaa shirki ay noqonaysa oo aanay makhluuqaadku bixin karin sida roobka oo kale iyo caafimaadka iyo caruurta iyo waxyaabaha lamida waxaa kaloo ducaau kayr illah ilaahay cid baryada la baryaa shirka ay noqonaysaa haddii waxa weeyaan la baryo makhluuq dhintay waayo makhluuqu mar hadduu dhinto camalkiisi waa go-ay cid kala daayo naftiisa waxba uma qaban karo mana oga waxyaabaha adduunyada dusheeda ka dhacaaya dhawaaqyada ka baxaaya iyo yeedhmooyinka sidaas oo kale makhluuqaasi wax tasarufa kuma laha kownka iyo caalamka mar haddii uu dhintay ka maqanina waa la mid ilaahay subxaana wa tacaala shirkiga nooca u daran ee in fara badan ka digistiisa uu ku soo celceliyey siyaabo kala duwanna ilaahay subxaana wa tacaala uu ugu dhigay bani aadamku si ay wax u fahmaan waa shirku ducaa waa shirkigaa ilaahay cid aan ahayn in la baryo sababtuna waxa ay tahay leannahu shirkigii ay ku dhaceen qoladii mushrikiinta ahayde joogay waktigii qur-aanku uu soo degaayey noocaasi ayaa u badnaa in fara badan bay ku kusoo noqnoqotay qur-aanka biasaaliiba shataa wa turuq mutanawica adilo tusinaysa qofka ilaahay cid aan ahayn barya oo waxa ilaahay unuu qaban karo weydiista ama dadka dhintay ama kuwa maqan inuu inuu mushrik yahay kafir uu yahay mar ilaahay wuxuu qur-aanka uu ku sheegaa baryada ilaahay la baryaya inay tahay cibaado wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiriin rabbigiin wuxuu idin yidhi barya waan idin ajiibiye ogaadana kuwa cibaadada iska kibrinaya cibaadadu waa tee waa baryadii aayadda awalkeeda lagu soo sheegay jahannamay geli doonaan iyaga oo dullaysan waxaanaynu ogsoonnahay waynu ka dharagsannahay mar hadday baryada ilaahay la baryaa cibaado tahay leexinta cid kale loo leexiyaa inay shirki iyo gaalnimo noqonayso mar kale ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu tilmaamay baryada ilaahay cidaan haddii loo leexiyo inay shirki iyo kufri ay tahay oo kuwii sidaa sameeyey ilaahay wuxuu ku sifeeyey inay mushrikiin yihiin kafaro gaalaa inay yihiin in tadcuuhum laa yasmacuu ducaaءakum walaw samicuu ma stajaabuu lakum wa ywma alqiyaamati yakfuruuna bishirkikum walaa yunabi'uka mitlu khabiir haddaad baridaan idin maqli maayaan ama waa jamaadaad ama waa kuwa dhintay ama waa kuwa maqan hadday idin maqli lahaayeenna idinmay ajiibeen oo waxa aad weydiisanaysaan waxba kama tari kareen maalinta qiyaamana waa ka kufriyayaan shirkigiina waa dafirayaan oo anagu shaqo kuma lihin oo na barya maanaan odhan bay odhanayaan marka ilaahay muxuu ku tilmaamay baryadii ay baryeen makhluuqaadka shirki bishirkikum ayuu allah subxaana wa tacaala wa qaala subxaanahu wa tacaala qul ara'aytkm in aataakum cadaab اllahi aw aatatkm saaca agayr allahi tadcuuna in kuntum saadiqiin bal iyaahu tadcuuna fayakshifu ma tadcuuna ilayhi in shaa watansawna watansuna watansawna ma tushrikuun shaahidku waa ma tushrikuun oo baryadii ay beryeen makhluuqaadka ilaahay shirki buu ku tilmaamay ilaahay mar kale wuxu uhi qul inamaa adcuu rabbii walaa ushriku bihi axada rabbigaoo qura ayaan baryayaa dheh oo ilaahay cid kale la wadaajin maayo macanaa cid kale haddaan baryo mid shirki sameeyey baa noqonaya waman yadcu maca allahi ilaahan aakhara laa burhaana lahu bih fainamaa xisaabuhu cinda rabbih inahu laa yuflixu lkaafiruun ka ilaahay maciisa ilaah kale barya mar haddaad bariday oo waxa ilaahun uu qaban karaa aada weydiisatay ilaah baad ka dhigatay wayan aayadda macnaheedu aduu magaca doonaysid ba ubixiyo xaqiiqadu waa inaad ilaah ka dhigatay oo sifaadkii allah xaqi u lahaa baad siisay ilahay wuxuu yihi aayadda uu ku gebagabeeyey inahu laa yuflixu lkaafiruun kaafiriintu ma liibaanaan kaafiriinta aayadda akhirkeeda lagu sheegaya waa kuwa awalkeeda lagu sheegay oo ah waman yadcuu maca allah kuwa ilahay cid aan hayn baryayo wey wuxuu yihi sheekh sulaymaan al shaykh walaayat nasm fi ana ducaaa gayr illahi wlistikaasata bihi shirkun akbar aayaddani waxay ku caddahay baryada ilaahay cid aan ahayn la baryo iyo gurmad in la weydiisto makhluuqaad dhintay ama maqan ama aan arrintaa qaban karin inay shirki tahay weyn oo diinta lagaga baxayo qaluu aynama kuntum tadcuuna min duni illah qaluu daluu cana washahiduu calaa anfusihim anahum kanuu kaafiriin maalinta qiyaama la odhanaya kuwaad bari jirteen maye kaylaani me sheekh isaxaaq me fulaan me jabarti me cali bayle me say odhanayaan wallahi kuwii aanu beryi jirna waabay naga lumeen maanta waabaanu arki laanaha inay wax noo taraan daaye markaasaa ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala fi akhiri alaaya washahiduu calaa anfusihim anahum kanuu kaafiriin waxay naftoodii ay ku fureen naftooda bay markhaati ku noqdeen waxay ka markhaati fureeday kaafiriin ahaayeen oo baryadaasi ay makhluuqaadka maanta maalinta qiyaame aan waxba u qaban karin ay baryayeen inay kufriya gaalnimo ahayd dalika biannahu ida duciya allah waxdahu kafartu wain yushri wain yushrak bihi tu'minu falxukmu lilahi alcaliyi alkabiir ilahay wuxuu leeyahay isagoo kuwa la hadlaaya ilahay qura marka la baryo arrinta noocaasiya waad ka kufriyaysaan waad diidaysaan dayrinaysaan dayrinaysaa wain yushrak bi haddii ilaahay cid kale lala baryana tu'minu markaasaad xasilaysaan oo arrintaasi ayaad ictiqaadsan tihiin waad tartay yihiin maanta kuwa makhluuqaadka barya haddaad tidhaahdo waar ilaahay oo qura bari ilaahay baa kugu filana alaysa allahu bikaafin cabda wuxuu ku odhanayaa awliyadaad diidan tahay nebiga aanad ixtiraam ahayn haddaad tidhaahdo ilaah iyo jaylaani baan kuu baryey cindahaa yastariix markaasuu istareexaya ilaah iyo awliyadaan kuu baryay haddaad tira ilahay cid kale aada raaciso wain yushrak bihi tu'min wey falxukmu lilahi alcaliy lkabiir aayaad kalena waxay tilmaameen baryada ilahay cid aan ahayn la baryaa inay tahay dulmi oo qofka sameeya daalim uu yahay dulmigaasina waa dulmigii weynaa bimacna shirki ahaa walaa tadcu min duni illah ma laa yanfacuka walaa yaduruk fain facalta fainaka idan min aalimiin ilahay sokadii ha baryin miday xaqiiqadiisu tahay inaanu waxbana ku yeeli karin waxbana aanu kuu tari karin haddaad sidaas samayso aalimiinta ayaad kamid tahay dalaal buu ilaahay ku magacaabay baadiyow baryada cid aan ilaahayn la baryo wuxuu ilaahay subxaana watacala yadcuu min duni illah ma laa yaduru wama laa yanfacu dalika huwa dalaal lbaciid wuxuu ilaahay sokadii baryaa midaan waxbana u tari karin waxbana aan yeeli karin taas ayaa baadiyowgii fogaay ah wa qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam man maata wahuwa yadcuu min duuni illahi niddan dakhala annaar ka dhinta isagoo ilaahay subxaanahu watacaala mid uu la masaynayo oo uu garab wado baryaya naarta ayuu gelayaa buuri rasuulku sala allahu alayh wasalam marka ducaau kayr illah sababta ay kufri unoqotay waa inaad fahamto oo qof dhintay ama qof maqan in la baryaa sababtay gaalnimo unoqotay caqiidada ay ku binaysan tahay marka hore u fiirso oo ninka nin dhintay baryaya waxa uu ka aaminsan yahay inuu kaa dhintay kaybka iyo waxa maqan og yahay oo dhawaaqiisan uu maqlaayo ile cidlo u dhawaaqi maaye islamarkaana isagoo dhintay haddana caalamkii uu ka shaqaynayo oo ka yeedha wuxuu u qabanayo dhibaato balaayooyinka uu dabaalayo isagoo dhinto xabaasha ku jiro haddana caalamka maamulaya labadaasi arrimood baanay marnaba ka fakanahayn baryada ilahay cid aan la barya saas ayaa kufriya gaalnimo ay ku noqonaysa qofka muslimka waa inuu isweydiiyo keeba awood badan ma ilaahay mise makhluuqan aada baryaysid laabudda an yasala nafsahu haada waa inuu isweydiiyo keebaa ku maqli og ma ilaahay subxaana watacaala mise makhluuqan aada baryihi waa inuu isweydiiyo keebaad deeqsisan waxaad weydiisanayso yaanaa kuugu deeqaya ma ilaahay ayaa deeqsisan mise makhluuqa haddii saddexda su-aaloodba jawaabtoodu ay noqoto allah subxaana watacaala maxaa kuu geenaya makhluuq inaad barido waxay ku odhanayaan markaad sidaa ku tidhaahdo mushrikiinta zamaankan joogaa dee annagu ilaahay agtiisaanaan derajo ku lahayn oo waxaanu awliyada u baryaynaa ilaahay inay noo dhaweeyaan baanu doonaynaa oo tawasul baa la baryada yadan aanu awliyada baryayno waxaynu leenahay nacam hada tawasul lakinahu tawasulu abi jahlin wa abi lahbin ha waa tawasul waxa aad samaysa laakin waa tawasulkii abi jahal iyo abi lahab weyi oo kuwii mushrikiinta ahaa oo adiguba aada qirsan tahay inay mushrikiin ahaayeen intaa aad leedahay ayuunbay lahaayeen marka la dhaha war maxaad ilaahay cid aan aada u baryaysaan maxay lahaayeen maa nacbuduhum ila liyuqaribuuna ila allahi zulfa bal hadalkaagaa iyo hadalka abujahal uu lahaa ee qur-aanku uu sheegay bal farqi adigu u samee waxay lahaayeen haa ulaai shufacaauna cinda allah soo aduma lid waxaan u barya si uu igu shafeeco qaado iyaguna waxay lahaayeen ilaahay agtiisa inay nooga shafeeco qaadaan baanu doonayna idan laa farqa baynaka wa baynahu wax farqi oo idin dhexeeyaa ma jiro fa anta mushrik kamaa huwa mushrik siduu kaasi mushrik u ahaaba aduna mushrikaad u tahay qaala wa qawlu llahi tacala ilah uhi walaa tadcu habaryin min duuni illahi ilaahay sokadin maa laa yanfacuka midaa waxba aan kugu tari karin walaa yaduruka dhibaatana aan kuu geysan karin haddaad iska dayso baryadiisa waxba aan ku yeeli karin oo maaha macnaheedu kuwo waxaa jira haddaad barido wax kugu tari karo wax ku yeeli kara arrintani waa arrintay culimadu yaqaanaan sifa kaashifa oo macnaheedu iyo alwasfu aladi warada libayaan lwaaqic waa wasfiga usoo arooray in xaqiiqada la caddeeyo un oo xaqiiqadooda waxay tahay annahum laa yanfacuuna walaa yaduruun mafhuum markaa ma laho ma odhan kartid dee aniga mararka qaarkood bay wax igu tareenoo markaa yanfacuun mararka qaarkood aan baryi waayena dhibaata ii geysteenoo yaduruun oo markaa waan baryayaa ma odhan karti macnu waxa weeyaan sifadooda dhabta ayaaba sidanaba haddaad tiraa mararka qaarkood ba wixii tareen waxba kumay tarina ilaahay baa kuu taray ee waxaa iswaafaqay uun qadarkii ilaahay iyo baryadii shirkiga ahayd ee ninka dhintay aada bariday islaam baan caruur muddo aan helahayn sia qabriga sheekh yuusuf kawniin tegaysaa ee xoola kusoo qalaysa markaasi carruur weydiisanaysa markaasaa ilmo u calool gelaya say odhanaysaa sheekhu waa kii inankaa inankaa sooma aragtaan inankaa cada hebel sheekh yuusuf kawniin baas ayaa i siiyey kuma u siina ilaahay baa ku siiyey ilaaha carruurta hibeeya ayaa ku siiyey ee way iswaafaqday uun oo ma bixin karaba dee waxaanaad weydiisatay waxaana laga yaabaa ilaahay subxaana watacaala inuu kugu imtixaamayo ee ibtilaa ay tahay oo mararka qaarkood ayaa dadkaa shirkiga samaynaya wixii ay doonayeen ay helaan wixii ay diidayeen ee dhibsanayeen ay ka badbaadaan ibtilaaan min allah iyadoo ilaahay uu imtixaamayo helistay heleen waxay doonayeen ama wixii ay diidayeen ee dhibsanayeen ka badbaadeenna daliilumaha waxaanay samaynaya inaanu shirki ahayn fain facalta haddaad sidaa samayso o aada barido makhluuq sifadiisu ay tahay inaanu waxbana kugu tari karin waxbana aanu ku yeeli karin fa innaka adigu idan markaa aad sidaas samaysay horteed maaha dabadeedna maaha haddaad ka toobad keentide min aldaalimiina baad kamid tahay xaaladaad arrintaa ku sugantay dulmigana halkan dulmigii weynaa baa looga jeedaa min almushrikiina baad kamid tahay nebi maxamed buu khitaabu ku wajahay ummadiisana waa la wadaagtaa nebi maxamed suurtagal kama aha inuu shirki sameeyo macsuum buu shirkiga ka yihi laakiin waxaa loogu quus goynayaa dadka kale oo leeyahay shir arrinta nebi maxamed loo diiday ma cid kale u banaan tahay aayadda markaa waxaynu ka qaadanaynaa makhluuqaadka maadaama sifadooda ay tahay annahum laa yanfacuuna walaa yaduruun in la baryaa inay xaaraanta oo shirki iyo gaalnimo ay tahay wa qawlu ilah uhi waan yamsaska allahu ilaahay hadduu kutaabsiiyo bidurin dhibaato sida xanuun iyo faqri iyo wax lamida ah falaa kaashifa lahu cid kaa dulqaadi kartaa ma jirta ilaa huwa isaga mooyaane marka cid kale inaad weydiisato dhibaatada inay kaa dulqaadaa waa shirki iyo gaalnimo wey waxaa ka dambaysa waan yuridka bikhayrin falaa raadda lifadli hadduu ilaahay khayr kula doonana khalqigoo dham hadday isu yimaadaan ilaahay fadligiisaa kaama celin karaan yusiibu bihi man yashaa ilaahay cidda uu doono ayaa fadligiisa iyo khayrkiisana uu gaadhsiiyaa ilaahay mashiicadiisuna waxa ay ku dhisan tahay xikmad oo cidda xikmadiisu ay keensato ayaa ilaahay khayr uu qadaraa ilaahayna waa alafur raxiim wahuwa alafur raxiim waa ka addoomaha astura markay dembaabaan una dhaafa waana ka naxariistiisa ee khalqigiisa iyo addoomihiisa ay soo gaadho marka aayadda waxay noo tilmaamaysaa waxtarka iyo waxyeeladuba ilahay bay gacanta ugu jiraan waa sida rasuulku u odhan jiray sala allahu alayh wasalam markuu ducaysanayo kama fi muslim min xadiid mugiira ibni shucba allahuma laa maanica lima acطayt walaa mucطiya lima manact ilaahay waxaad adigu bixis aad diiddo cid bixin kartaa ma jirto waxaad bixisana cid hor istaagi kartaa ma jirto waclam ana alummata low ijtamacuu cala an yanfacuuka bishay lam yanfacuuka ila bishayin qad katabahu allahu lak ummadda o hadday isu timaado si ay wax kuugu taraan wax ilaahay kuu qadaray mooyn wax kale kuguma tari karaan wakadalika hadday isku dayaan inay ku dhibaateeyaan wa qawluu ilaah u yihi fabtaguu dalba alrisqa risqigii dalba cinda allah ilaahay agtiisa xaalo uu yahay marka munaasib waxay ahayd mualifku aayadda qaybteeda hore inuu sheego markaasaa la fahmi karaa aayaddu mawduucan siday daliil ugu tahay aayadda awalkeedu waxa wey in aladina tacbuduuna min duni illah laa yamlikuuna lakum risqaa kuwan ilaahay sokadii aada caabudaysaan aada baryaysaan kuwan allah sokadii aada caabudaysaan ee aada baryaysaan wax risqiya idiinma hayaan dee mar haddaanu risqi haynna in la barya ma mutaysan in la caabudana ma mutaysan haddaad ilaa yawmi alqiyaama aad ka dul dhawaaqdo dadkaa dhintay qubuuraha iyo xabaalaha ku jira le inaanan iskilo beriisa ku siinahayn laysa bi id gacantooda aanay arrintaasi ku jirin mar hadday arrintu saa tahay fabtaguu dalba arisqa risqigii dalba cinda allah ilaah agtiisa xaalo uu yahay oo soo horumarinta lasoo horumariyey macanaa xaalku waxa ay tusinaysaa arsaaqitaanka inuu ilaahay la gaar yahay markaasaa ilaahay wuxuu intaa ku xigsaye wacbuduu allahaas caabuda allaha idin arsaaqa oo allaha idin arزaaqa barya washkuruu lahu una mahadnaqa idinkoo mahadnaqa ukhaalis yeelaya oo qalbiga uga mahadnaqa oo carabka uga mahadnaqa oo xubnaha uga mahadnaqa wa ilayhi turjacuun ogaadana ilaahaasaa xaggiisa laydin celinaya idin xisaabinaya marka aayadda macnaheedu waxa weeyaan kuwani maadaama aan idin maxaad ka baryaysaan maydaan caqli lahayn allah idin arzaaqa caabuda oo allah idin arzaaqa barya weyaan ayadda macnaheedu ina aladiina tacbuduuna min duuni illahi laa yamlikuuna lakum rizqa fabtaguu cinda allahi rizq wa qawluu ilaahay u uhi waman keebaa adalu ka baadiyeysan minman mid yadcuu baryaayo min duuni illaahi ilaahay sokadii intuu ilaahay iska ilaabay ayuu allah sokadii baryaya man mid buu baryaya laa yastajiibu lahu an ajiibayn ilaa ywmi alqiyaama ilaa maalinta qiyaama hadduu ka dul dhawaaqo ilaa ywmi alqiyaama maalinna hee odhan maayo waayo ama wuxuu baryaa baryayaa jamaad ma noola ama mid dhintay oo qabri ku baaliyoobay oo ciiddu ay dhamaysay ama wuxuu baryayaa mid ka maqan oon maqlahaynba marka ilaa ywmi alqiyaama ajiibi maayo oo maqliba maayo sida ilahy ui in tadcuum laa yasmacuu ducaakum walaw samicuu ma stajaabuu lakum wayawma alqiyaamati yakfuruuna bishirkikum haddaad waxa weeyaan u yeedhaan idin maqli maayaan oo adilada qaarkeeda laga fahmayo asxaabu lqubuurku inay maqlaan waxyaabaha qaarkood laysat calaa cumuumiha maaha macnaheedu inay wax walba ay maqlayaan waa inta adiladu markaa ay tilmaantay haddii laga soo qaado inay idin maqlayaanna idinmay ajiibayaan wa ywma alqiyaamati yakfuruuna bishirkikum kuwana ilaahay wuxuu yidhi wahum can ducaaihim haafiluun kuwan la baryayaa kuwan baryaaya baryahooda warba uma hayaan adigun baa cidlo ku xiiqay ee ninkan maqanima isaga ku ogba ee aada baryaysa ninkan dhintay ee xabaasha ku ma isaga warba kaa hayaba wahum can ducaaihim haafiluun waidaa xushira annaas kaanuu lahum acdaa marka maalinta qiyaame dadka lasoo ururiye ilaahay hor keenana kuwii la beryaayabuu ilaahay qabsanaya ilahay ohanaya war ma idinkaa ku yihi dadkan ilaahay sokadii annagana barya annagaa wax idiin tari karna ama dhib idinka celin karne markaasa ilahay wuxuu le waidaa xushira naasu kanuu lahum acdaan cadow bay unoqonayaan kuwii la beryaaya baa kuwii baryaaya cadow unoqonaaya iyaga laftooday dhibaato usoo jiideen iyo musaa'ala wa kaanuu bicibaadatihi kaafiriin baryadii ay baryayeenna maalintaasi waa waa diidayaan qoladii la beryaayay oo annagu shaqo kumaanaan lahayn waa cabdiqaadir jailani oo kale nin wuxaa muwaxid oo ahlu sunnaa weligiina dadka kuma odhan anigaa waxtar iyo waxyeelahaya qof walaba aniga ii qaysho intaad xagga qabrigeega usoo jeesato weligii ma odhan markuu dhintay ayuun bay dadku ku fitnoobeen ilaahay baa cabdulqaadir ku odhan doona cabdulqaadir ow ummadahan dhan maadigaa yidhi ibarya wax allaale waxaad doonaysaan aniguni weydiista ana anaaficu daar anigaa ka waxtar waxyeelaba haye maxaa arrinkiisu noqon doonaa waidaa xushira annaasu kaanuu lahum acdaa kuwaa baryaaya cadow buu noqon doonaa wa kaanuu bicibaadatihim kaafiriin baryada la baryaye waa cibaado isaga la caabudaaye laakin isagu muxuu odhan doonaa maadaama aanu shaqo ku lahay ilaahu shaqo kuma lihian wakadalika kuwii dadka u jideeyey in la baryo ee ogolaa iyaga laftoodu maalinta qiyaame waxay odhan doonaan shaqo kumaanaan lahayn iyagoo isle isberi yeela lakin taa laga yeeli maayo ilaahay subxaana watacaala yaclamu sira waakfa waqawluhu uli aman am halkan waa munqaica macnaheeduna waa bal bal mid ayaa mutaystay in la bariyo bal man mid ayaa mutaystay in la bariyo yujiibu ajiiba almudara ka dhibaataysan idaa dacaa markuu wayakshifu suu'a oo dhibaatadana ka xayuubiyo ka dulqaada wayajcalukum khulafaa alard oo idinka dhigay kuwa dhulka maamula a ilaahun maca allah war ma ilaah baa jira ilaahay subxaana wa tacaala maciisa iyo la jirkiisa jawaabtu waa macruuf istifaamtu waa istifaam inkaariya wey oo waa ma jiro bal haddaad idinku og tihiin keena oo sheega oo daliil iyo caddayn u keena kaayaddu waxay tilmaamaysaa ka mutaysta in la baryo la caabuda inuu yahay allah qofka dhibaataysan markuu baryo oo tamo ajiiba oo dhibaatada ka dulqaada aayaddu waxay noo tilmaamaysaa ijaabat lmudar lilahi la ligayri wa kashfu suu biyadihi la biyadi gayri ka dhibaataysan cidda ajiibi karta waa ilahay oo qura laa jaylani walaa jabarti walaa caydaruus walaa sheekh saxaaq walaa sheekh jabarti walaa sheekh samaroon walaa sheekh fulan kulu haulaa laysa biyadihim shay cidda dhibaatada dada ka dulqaadi kartaana waa ilaahay oo qura waxa aayadda aynu ka qaadanayna qofku xaaladda uu dhibaataysanya inay kamid tahay xaaladda ducadiisa iyo baryadiisa la aqbalo marka xaaladda ilahay baryadaada aqballa haddaad ilahay iska ilowda kawa wa min alcajiib walgariib hore ee waktigii rasuulka xaaladda ay dhibaataysan yihiin ilaahay mooye cid kale may baryi jirin xaaladday barwaaqaysan yihiin ayay ilaahay subxaana watacaala baryadiisa ka kibri jireen sidii ay ka maarmeen oo makhluuqaad ka sokeeya ay baryi jireen laakiin kuwa maanta joogaa markay dhibaataysan yihiin ilaahay way ilaabaan oo makhluuqaadkay baryaan markay barwaaqaysan yihiin unbay ilaahay baryaan laakiin markay dhibaataysan yihiin bay ilaahay ilaabaan mar allaale markay dabaylu ku kacaan iyagoo badda ku safraaya ama mar allaale iyo marka cadow uu haleelo gacanta uu saaro ayay u qayshanayaan makhluuqaad beri hore dhintay oo camalkooda uu go-ay oo cidna waxba aan u qaban karin marka shirkum ashaddu min shirki lawaliin qaala rawa abaraniyu wuxuu wariyey abarani biisnaadihi uu ku wariyey min xadiidi cubaada ibn samit anahu kana inuu ahaa fi zamani nabiyi sala allahu alayh wasalam waktigii rasuulka munaafiqu nin munaafiqa oo yu'di lmuuminiina muuminiinta dhiba marka munaafiq nifaaqan akbara weeye nin islaamnimo muujisa gaaliman ay uqarsoontay faqaala bacduhum barhkood waxay yidhaahdeen saxaabada barhkood war qumuu bina nakiciya nastagiisu birasuuli llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay aynu weydiisano gargaar min hada lmunaafiq munaafiqan inooga gargaaro faqaala nabiyu sala allahu alayh wasalam yani waxbaa xadfan macnaheedu waa faqaamu ilaa rasuuli lah faqaalu ya rasuula allah inaa nastakiisu bika min hada lmunaafiq rasuulka xaggiisa ukaceeno markaasa yidhaha rasuulka ilaahay gurmad baanu kuweydiisanaynaa inaad ninkan munaafiqayna dhibe aada nooga gargaarto faqaala nabiyu sala allahu alayh wasalam rasuulku wuxuu yihi inahu laa yustagaatu bi war aniga gurmad laima weydiisto wainamaa yustagaatu billah ilahay ayun baa la weydiistaa marka xadiidku waa xadiid daciifa sanadkiisa waxaa ku jira ibnu lahiica cabdullahi ibnu lahiica oo ikhtilaaطay kutubtii baa ka gubatay o deetana waxba waa kala garan waaya xadiistaas kaga dhex yacday ibnu lahiica wafiihi rajulu majhuul lam yusama nin majhuuloon la magacaabina sanadkiisa waa ku jiro xadiidku waa daciif hadduu ansixi la-aana waxay noqonaysaa inay arrintan ahayd min baabi taadub dee nin munaafiqa rasuulka ilah kaalay naga qabo waa arrin rasuulku uu qaban karo waana noolaa rasuulku markaa waa la joogay haddana rasuulku isaga oo samaynaya ataadub bilalfaad xataa kalimaadka isagoo ilaalinaya ila xima tawxiid seeraha tawxiidku rasuulku sala allahu alayh wasalam uu gaadh ka hayeeyey ayuu saxaabada ku yidhi aniga istikaaso layma weydiista ilahay baa la weydiistaa waana sida sheekh uu ka fahmay oo maaha macnaheedu qof bani aadam oo dhibaato kugu hayo mid wax ka qaban kara haddaad tiraa kaala iga qaba inay xaaraanta ee rasuulku sal allahu alay wasalam saxaabada wuxuu baraayay xataa kalimaadka isticmaalayaan inay noqdaan kalimaat muwaafiqa litawxiid wa fiiha ifraad اllahi subxaana watacaala bixuquuqihi wakhasaaisihi fiihi masaail alula masalada koowaad waxa weeye ana cadfa ducaa ducada dabadhiga la dabadhigay cala listigaasa min cadfi lcaam kii macnaha ballaarna oo lagu cadfe weeye cala alkhaas kii hoos imanayay dee ducadu waa ka macno ballaaran tahay istiaasada sidaynu tilmaamay aaniy tafsiru qawli walaa tadcu min duni illahi ma laa yanfacuka walaa yaduruk athaliatu ana hada arrinkaasi oo inaad baridid makhluuqaad aan waxtar iyo waxyla toonaan haynin huwa shirku lakbar weye waa shirkigii weynaa araabicatu ana aslaxa annaas dadka kii u wanaagsanaa law facalow hadduu arrintaas samayn lahaa oo makhluuq uu baryi lahaa irdaaan ligayri isagoo cid kale raali gelinaya mujaamalo u samaynaya saara min aalimiin ay min almushrikiin alaxu naas waayo waa nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam hadduu samayn lahaa ducaau gayr illah iyadoo aanay caqiidaba ka ayna cid uu ku raali gelinayo mushrik buu noqon lahaa fain facalta fainaka idan min alaalimiin alkhaamisau tafsir laaya aayaddii tafsiirkeeda alatii bacdaha oo aayaddaa ka dambaysa oo wain yamsaska allahu bidurin falaa kaashifa lahu ila hu oo aayaddu waxay tilmaamaysaa ana kashfa duri biyadi illahi subxana watacala laa biyadi gayri asaadidatu kawnu dalika arrinkaasi ahaanshaha uu yahay baryadaa makhluuqaadka la baryaya laa yanfacu fi dunya addunyada mid aan waxtar lahayn maca kawnihi iyadoo lalaqba kufran gaalnimana idan waa khasaare addunya mid aakhiro oo adduunyada inaan waxtar lahayn maxaa u daliila baryadaa la baryayo makhluuqaadka dee waxaa u daliila wain yamsaska allahu bidurin falaa kaashifa lahu ila hu dhibka ilaahay uu kutaabsiiyey dee ilahay mooy cid kaloo kaa dulqaadi kartaa ma jirto marka inaanay baryadaad bariday kuwaasi aanay waxtar lahayn bay taasi tus marka waxaad isku darsatay faramadhnaan adduunye oo baryadaasi waxa waxtaray kuusoo jiidaysaa ma jirto iyo kufri iyo gaalnimo asaabica tafsir aayati halia aayadda saddexaad tafsiirkeeda waa fabtaguu cinda allahi ria athaaminatu ana alaba rizqi risqiga doonistiisu laa yambagii ma banaana ilaa min allah ilahay in laga doono mooyaane kama ana aljanata sida jannadaba laa tutlabu aan looga dalbin ila minhu ilahay mooyaane ataasicatu tafsir aayati araabica aayadda afraad tafsiirkeeda oo waman adalu mima yadcuu min duni illah alcaashiratu anahu laa adalla mid ka baadiyaysani ma jiro minman ciddi dacaa hayr allah ilahay cid aan hayn bariday ilahay caqli xumaan buu ilahay ku sifeeya afalaa tadakaruun afalaa tacqiluun afalaa taclamuun in markaa makhluuqa nafciga laga doonayo iyo dhibaato inuu celiyahay caqli darro ay tahay iyo fikir la-aan iyo aqoon darro iyo jahli ba aayaadku ay caddaynayaan alxaadiyatu cashara anahu aafilun ka la baryayaa waa moogayahay can ducaai daaci can ducaai daaci ka baryaaya baryadiisa maba ogaba aduunbaa cidlo ku xeeqeeya warba ku hayaba laa yadri canhu warba uma hayo ilahay baana taa sheegay wahum can ducaaihim aafiluun aaniya waayo kuwaasi ma dhagaxaan iyo dhirbaa ibnu jariir fi tafsiri wuxuu ku leeyahay oo selafka uu ka soo rarayaa kuwaa la baryayaa min almalaaikati malaaigtii وعيسى وعزير وغيرهم من الجن والإنس الثانية عشر أن تلك الدعوة بريدا إيدا مخلوق أو بري sababun sabab bay u tahay libugdi lmadcuwi ka la baryayaa inuu u cadhoodo lidaaci kii baryaayey wa cadaawati lahu u colaadiyo waidaa xushira annaasu kanuu lahum acdaaa wa kaa yidhi ilahi subxana wa tacaala haddii marka hore in la baryo uu ogolaa iyo haddii aanu ogolaynba maalinta waa ka cadhoonayaa in lagu idhaa cid baa ku baryi jirtay waana dafiraya athaalidatu cashara tasmiyatu tilka adacwa baryadaas makhluuqa la baryo magacaabista lagu magacaabay cibaadatan cibaado lilmadcuwi ka la baryaayey la caabuday dadka qaarkoodoo maanta tukada haddaad ku tiraa jelaani baad caabuddaa or maanaa jelaani caabudabu koona ilahay baan caabudaa hadda jelaani buu baryaa lakin mushkiladu waa maxay baryadanu barya inay cibaado u caabudaya ay tahay baan ogeyn haddaad tira sheekhiskawneyn baad caabuddaa wuxuu kuhanaya ma caabudo so wuxu qala ka baqanaya ama wax kaga doonaya <laughs> gawracaasun cibaadadii maanad ogeyn haddaad tidhaahdo waxa weeyaan jinkaad caabudaa maanaa jin caabuda jin maxaan ka caabudaa bu ka ohanaya ilahay baan caabudaa so jinka sanadkiiba hal mar wuxu qalaa yidhahda waa cuudiskii qurm quruumi baa reerka laga cuudinaya xoolaha loo qalaya xoolahaad uqalasha cibaada iyaga aad caabudaysa inay tahay miyaanad ogeyn marka ilahay muxuu ihi subxana watacala wa kaanuu bicibaadatihim kaafiriin baryadii la baryaayey kuwa makhluuqaadka ilaahay muxuu ku sheegay inay tahay cibaado la caabudi jiray adigu waxaa laga inaad ogeyn ba inay cibaado tahay ama magac kale adigu aad ula baxday lakin xaqiiqadu waa maxay waad caabuday alraabicatu cashara kufru lmadcuu kii la baryaayey dafiritaanka uu dafiraayo ee uu diidaya bitilka alcibaada cibaadadaas wala odhanaya anu shaqo kuma lihi alkhaamisatu cashara hiya saabun sabab bay u tahay baryadaa makhluuqa la baryay kownihii inuu noqdo kii baryaayay makhluuqa adalla naas dadka kau u baadiyeysan haddii layna weydiiyo su-aal oo la yidhaahdo dadka bani aadamkaa ka u lunsani waa keen man adalu naas maxay jawaabtu noqonaysaa aladi yadcuu hayr allah waxaa dadka u lunsan ka barya jinka ka barya malaa'igta ka barya nebiyada ka barya jaylani ka barya caydaruus ka barya waxa weeyaan axmed albadawi ka barya sheekh isxaaq ka jabarti barya ka cali baylo barya ka barya waxa weeyaan sheekh samaroon kaasaa dadka u baadiyaysan baynu odhanayna daliilkuna waa min alqur'aan waman adallu miman yadcuu min duni illah man laa yastajiibu lahu ila ywmi alqiyama ka nebiga barya sidii kii heesayee lahaa tollaay nebiyow tog baa xidhe xaggaan kaaga soo tallaaba ah. axmed maxaad ugu jawaabtay horta axmed baa ujawaabey oo gabay ugu jawaabay tawxiide ayib asaadisatu cashara tafsiru laayati aayadii tafsiirkeeda alkhamisati ee shanaad waa man yujiibu lmudara idaa dacaa asaabicatu cashara alamru lcajiib arrinta la yaab leh oo arrinkaasi waxa weeye iqraaru cabadat alawthaan kuwa asnaamta caabudaya waxay qirsanaayeen annahu laa yujiibu lmudara inaanu ajiibin ka dhibaataysan ila allahu ilahay mooyaane saa awgeed buu ilaahay subxaana watacaala uu xujo kaga dhigay uu war soo ma qirsanidin ka dhibaataysan ilahay oo quri inuu ajiibo dhibaato uu ka dulqaado maxay jawaabtoodu ahayd marka de ha waanu qirsanahay bay lahaayeen oo haddaa maxaad u baryaysaan ilahay cid aan ahayn maxay ku jawaabayeen inta maanta lagu jawaabo dee ilahay inay nooga shafeeco qaadaan baanu doonayna waxaanu doonaynaa ilahay inay noo dhaweeyaan ilahay naga wasteeyaan intaasun bay ku jawaabayeen waliajli haada markaa qofku haba aaminsanaadaba ilaahay uun inuu yahay ka waxtarka iyo waxyeelada haye hadduu makhluuq baryo haba idhaa suu igu shafeeco qaadanu baryaya ama si uu ilaahay igu dhaweeye waa mashirka waa milu abi jahlin wa abilahbin waliajli hada sidaasi awgeed ayay yadcuunahu u baryayeen ilaahay fi shadaa'idi waktiyada dhibaatooyinku ay jiraan mukhlisiina lahu diin iyagoo baryada ilahay ukhaalis yeelayay sa ilahay qur-aanka meelo badan uu ku sheegay ahaaminatu cashara ximaayat mustafa sala allahu aleyh wasalam rasuulkii ilaahay uu doortay siduu u ilaalinayay xima tawxiid seeraha tawxiidka wataadu maca allah ilahayna siduu uga edebsanayey bimacnaa nabi maxamed sala allahu aleyh wasalam xadiidkan sheekhu halkan uu keenay waxaa ku jirta inahu laa yustagaau bi inama yustagaau billah muxuu sidaa u yidhi manaa seeraha tawxiidka ayuu ilaalinayey oo kelmad yana shirki noqon karta in la isticmaalo ayuu rasuulku diidayey walow qofka isticmaalaya qasdigiisu yaanu sidaa ahaanbe oo qasdigiisu ha wanaagsanaadabe qaala baabu qawli llahi tacaala ilahay qawlkiisii buu baabi ilahay uhi ayushrikuuna waxay ilaahay la wadaajinayaan maa laa yakhluqu midaan abuurin shayan waxnaba wax yar iyo wax weyntoona aan jirsiin wahum yukhlaquun oo iyagu kuwa la abuuray ah walaa yastaiicuuna aan u awoodin lahum kuwan ilaahay la simaaya gargaar aanu awoodin inay u gargaaraan nacam walaa anfusahum yansuruun oo cid kala daaya naftoodana aan u nusrayn karin oo aan u gargaari karin marka sheekhu halkan waxa uu ka galay laba baab ayuu isku xigsiin doonaa labadaa baaba loo bixin karo ciwaan guud o dalaa'il tawxiid oo dalaa'il tawxiid maxaynu uga jeednaa macanaa baraahiinta y iyo adilada sharciga caqligana ah caqliga bani aadamkuna si fiican fahmi karo ee tusinaysa ilaahay subxaana wa tacaala in la keliyeeyo oo shirkiga la iska ilaaliya inay tahay waajib sharcan wa caqlan oo makhluuqaad ilahay inay wax la wadaagaan aanay sinaba suurtagal u ahayn oo caqliga caafimaadka qabaana aanu banaynahayn sharciga munazalka ina aanu banaynahayn saa ogeed ba wuxu uhi sheekh cabdiraxmaan ibn naasir isacdi hada shuruucun fi baraahin الtawxiid wa wuxuu sheekhu halkan ka gudagelay inuu caddeeyo adilada tawxiidka iyo cadaymihiisa faالtawxiidu lahu min albarahin الnaqliya wاlcaqliya ma laysa ligayri tawxiidku wuxuu leeyahy adilo fara badan mid naqliya qur'aan iyo sunaa iyo mid caqliya oo aanay lahayn masaaisha kale iyo axkaamta kale sharcigii markaa qofku marka saddexdii baaba hore uu dhegaysto oo aynaan ilaahay cid aanan la magan geli karin aan gurmad la weydiisan karin aan la baryi karin aan loo nadri karin aan loo gawrici karin wuxuu isweydiin karaa su-aasha limaada tii baa laga jawaabayaayo jawaabtu waxay tahay liannahu laa yastaxiqu hadi lumuur ila alkhaaliq arrimaha waxa mutaystay un khaaliqa cidda khaaliqa ka soo hadhaana dee waa makhluuqiin marka ilaahay wuxuu aayaddan aynu akrinay uu ku sheegay afar sifo oo cid allaale cidda ku sifaysane aanay mutaysan in ilaahay lala maseeyo hadday xagga baryada noqoto iyo gurmadoonka iyo magangalka iyo gawraca iyo cibaadaadka kaleba sifada koowaad waa maxay annahum laa yakhluquuna shaa waxba ma abuuraan mar haddaanu wax abuurin maba mutaysanba in la caabudo iyo in la baryo iyo in ilaahay lala maseeyo sifada labaadna waa inay makhluuquun yihiin iyagaaba la abuure wahum yukhlaquun isagaaba la abuuro oo aan naftiisa jirsiina ilaahay uu jirsiiyey hadduu yahay mid wax tari kara oo in ilaahay lala maseeyo mutaysta isagaa isa samayn lahaa ama makhluuqba dee ma ahaadeen ifada saddexaadna laa yastaiicuuna lahum nasran cidnan baryaysa uma nusrayn karaan lama odhan uma nusraynayaan ee waxay ma awoodi karaanba inay u gargaaraan ifada afraadna laa yastaiicuuna nasra anfusihim naftooda aanay wax u tari karin dhibaatana waxa weeyaan aanay ka celin karin marka aayadda waxay tusinaysaa shirkigu inuu yahay bail seeskiisa marka laga soo bilaabo waayo muxuu shirkigu bail u yahay liannahu tacaluqun bimakhluuqin caajiz laa yanfacu nafsahu walaa yanfacu hayrah walaa yajlibu nacam nafcan walaa dura waayo shirkigu waa tacalluq lagu tacalluqay makhluuq caajisa oo waxba aan tari karin taag daran si awgeed shirki oo dhami waa baatil waxaa ayaddu tusinaysaa khaaliqu inuu yahay ka mutaystay in la caabudo in la baryo in lagu tacalluqo qalbigu isaga uu ku xidhnaado likawnihi khaaliqan wfihi alاstidlaal btwxiid الrububiyati calى twxiid اluhiya twxiid rububiya daliil looga dhigay twxiid اuluhiya soo ma qirsanid inuu ilahay quri wax abuuray soo ma qirsanid ilaah quri inuu nasri uu bixiyo ilaah quri inuu khaaliq yahay soo ma qirsanid waa twxiid rububiya intaasoo dham intaasoo dhan hadaad qirsan tahay fayalzamka an tacbuda waxdahu la shariika lah dee markaa waxaa laazim kugu ah في مشروعية محاaجة المشhriكيiنa لنصرة الحq قمع الباطل in مشhriكiinta lala doodi karaa laga qaadanaya waa منaaظرة de ayuشhriكوuن mا laa يkلق شhيئا وهم يkلقوuن وlaa يstaطيعuنa لaهم نصرا وlaa أنفuسهم ينصروuن waa سuaaلo lagu wajahay wy jawaaبna aan heli karin مشhriكiintu marka si حaqa loogu gargaaro baطilkana madaxa lagaga istaago ahlu shirkiga waa in lala منaaظaroodo wey وqwl i واldina kuwa tdcuuna aad baryaysaan min dunihi ilahay sokadii ma ymlikuuna ma laha min qimir timir xuubkeed ma mulkiyaan adilaasoo kuwa bani aadamka iyo makhluuqaadku xoolo badan leh waxaan leenahay mulkigoodaasi waa mulki muqayada lakin ilahay baa le subxana watacala waa iyagu may jirsiin ashyaada ilahay baa jirsiyey subxana watacala amaanun baanay ka dhigayn waxyaabahanay hayaan sida ilaahay uu yihi umaamula si aan ahayn uma maamuli karaan xoriyatu tasaruf mutlaqa uma laha waxaa ilaahay subxaana watacaala uu yihi in tadcuum laa yasmacuu ducaakum walaw samicuu ma istajaabu lakum wayawma alqiyaamati yakfuruuna bishirkikum walaa yunabiuka mitlu khabiir horta kuwa caalamka iyagu le maaha wax mulkiyey si awgeed inaad baridaan dee may mutaysan waa caqli dara inaad barido mid waxba lahayn oo cidda waxlebaa dee wax la weydiistaa idinna waxa weeyaan maqli maayaan hadday idin maqli lahaayeenna awood ma laha idinku jawaabaan waxaad ka doonaysaan ay ku bixiyaan maalinta qiyaamana ogaada o oh, waxaad samaynaysaan oo dhan waa dafiri doonaan oo waa diidi doonaan aayaddu waxay tusinaysaa shirkigu inuu baadil yahay bidaliil alqaطix walburhaan alwaadix oo ah cajz lmakhluuq iyo qudrat lkhaaliq waxaa aayaddan ku cad shuruudda laga rabo cidda aad baryaysid eed gurmad weydiisanaysid waa mulkuhu lima yulab minhu waxa laga doonay horta waa inuu leeyahy ila waa caqli daro qof waxaanu laha inaad weydiistid haddaan imika aan u tago cali oo aan ku idhahdo cali o fooqa indho dayre halkaa ku yaalla isi dadkuma waxay odhanayan wad waalantis waad miir qabta wad waalanta da ohan ka markaa makhluuqu waxaanu lahayn oo ilaahay uu leeyahay weydiisanaya dee saasunbuu ka dhiganyah meel fog ha tegini waa inuu kumaqlayo samaacuhu liducaai man dacaa cideed wax weydiisanaysa waa inay kumaqlayso midaan kumaqlayana adaad barida ka war sheekh gabiilay jooga adoo halkan masaajidka dhex fadhiyaad baraysa ar sheekh maanta baska iga sii bixi gabiilay u joogaa adna halkan aad dhex fadhidaa laa yasmacuku dadku waxay ku odhan war yaad lahadasa wax weydiisanaysaa sheekh gabiila jooga war yaane war waa kan waa sheekha khiiraaddu soo wataa xida intay goore goortoo seexiya odhanayaan oo dawadiin waxa weeyaan hurdada siiya makhluuqaad dhintay iyo kuwa maqan qofka barya dee saasunbuu ka dhigay wakadalika waxa weya waa inuu awood u leeyahay inuu ku ajiibo waxan uu ku siiyo haddaad tidhaahdid ka waran waxa weeyaan qofku waxaanu awood u lahay inuu ku siiyo isi mithaalu dalika haddaad tidhaahid ni waxaad siisaa sallaanaan samada ku fuulo samadaan doonaya inaan fuule nin najaara baad kasoo tiri hebel waxaan kaa doonayaa inaad siiso sallaanaan samada ku fuulo waxaanu ku qaban karin baad weydiistay war ninkan waa waalaya xirxida baa la odhanaya ninka makhluuq waxaanu qaban karin weydiisanaya waa sidaasun kadalika waxa weeyaan aayaddu waxa ay tilmaamaysaa ihbaatu cilmi illahi bicawaaqib lumuur ilahay subxana watacaala inuu og yahay arrimaha caaqibadoodii waxay ku dambayn doonto walaa yunabiuka mitl khabiir wfi صaxiixi waxaa ku sugan can anasin qaala wuxuu uhi shuja nabiyu sal اlahu alيh wasalam rasuulka ayaa la dakray ywma uxudin ee ywma gazwati uxud maalintii dagaalkii uxud uxud marka waa buur weyn oo magaalada madiine waqooyigeeda ku taal hoosteeda oo magaalada iyo buurta halka udhaxaysa ayaa dagaalkaasina u ka dhacay dagaalkaa dabeetana waxaa loogu magac daray buurtaas marka rasuulka maalintaa la dakray wakusirat waa la jabiyey rabaaciyatuhu rasuulka sala allahu alay wasalam dhool baa laga jebiyey lagama soo tuurina way jabto waa fallidhanta fa qaala wuxuu ihi rasuulku maalinta dhibaatada intaa allaga markii loo geystay kayfa yuflixu sidee bay u liibaanayeen qowmun qowm shajuu dakray nebiyahum nebigoodii siday waxay wanaagay doonayaan ay uhelayaan dhibkay doonayaan ay uga badbaadayaan iyagoo xumaanta intaa lee geystay fa nazalat waxaa soo degtay oo ilaahay uu soo dejiyey laysa laka laysa laka kuma sugnaanin min alamri arrinka iyo maamulka caalamkan iyo cidda liibaanaysa iyo ciddaan liibaanahayn iyo cidda islaamaysa iyo cidda kufriyaysa iyo cidda janno gelaysa iyo cidda naar gelaysa shayun waxba kuma lihid adigu hadda yaa sidaa lagu yidhi nabi maxamed sal allahu alayh wasalam laysa laka min alamri shay maxaad umalaynaysa markaa cidda ka sokaysana oo waxaaba laleeyahay sidaad u odhan kartaa maba liibaanayaan qoladaas ma adiga og adigu inay liibaanayaan iyo in kale aybka ma ogid inaan rasuulku aybka ogay ma xadiidka laga qaadanay waxaa laga qaadanaya rasuulku inaanu ahayn ka liibaan tahay falaax iyo najaax iyo sacaadada iyo shaqaawada iyo inuu qofku muslim noqdo inuu muumin noqdo rasuul gacanta kuma hayn iyo inuu janno galo inu naar galo marka shaahidka xadiidka ku jira wuxuu yahay waxaa laga qaadanaya butlaanu shirki bilawliya wasaalixiin shirkiga ilahay loo shariik yeelo awliya iyo saalixiin uu baadiliyey leannu ida kaana rasuul sal la alay waslam lam yadfac can nafsihi dura walaysa lahu min alamri shay fagayru min baabi lawla nebi maxamed cid kale da naftiisa ayaa dhibka uu ka celin kari waa taala bakray yowma uxud oo dhooshaa laga jabiyey oo god lagu riday ma istaaca an yadfac can nafsi cid kale markaa inuu inuu u taro hadalkeeda daa marka hadduu rasuulka ilaahay sidaa yahay maxaad u malaynaysaa waxaa kaloo xadiidkaa saasoo oo kale kusugan rasuulka waxaa lagu yihi laysa laka min alamri shay arrinka waxba kuma lihid ba la yidhi ilaahay baa maamulka iskaleh iyo tasarufka caalamka haddii nebi maxamed sidaa lagu yidhi waa kuma sheekha isagu ama weliga caalamkan tasarufkiisa leh ee meeshuu doonaya abaareeya meeshuu doonayana barwaaqeeya meeshuu doonayana caafimaad dhiga meeshuu doonaya cudur dhiga cidduu doonayana wasiir ka dhiga cidduu doonayana casila qul illaahuma malika lmulki tu'ti lmulka man tashaa وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الkhayر inaka calى kuli shayin qadiir dad aayadaas oo kala akriyaya sidee bay arrimaha aayaddaa lagu sheegay cid kale uga raadinaya nin intuu utago sixiroole ama faaliye ama khuraafi uu odhanaya sheekh sanadka waxaan doonaya inaad imagacawdo ajuuradaadina waa tane haye maxaan kaa dhigaa dooro wuxuu iska dhigaa nin wax qaban kara mota madaxweyne wax ka yar sanadkan dooni maayo hmm. ama wasiirka waxa weeyaan arrimaha gudaha waa mansib aada u xasaasi oo qiimo badan kahimadiisu ay gaabantana wuxuu odhanayaa aniga wakaalada biyuhun ii dhiib sheekhow ama wakaalada laydhka korontada ah. nacam oo isagu muxuu noqon waayay isagu waa bani aadam sidaad oo kaleo himilooyinkani ay ku jiraane waxaanaad weydiisanaysa hadduu kaa dhigi karo isagu muxuu noqon waaye shilimada yar hadduu mansibka intaa le ku magacaabi karo shilimadan yar ee aad waxa weeyaan siinaysid aad leeda waa ajuuradaadii sheekow muxuu ku falaya uga maarmi waayo waxaa ku dhaamile adigoo madaxweynaha u tago idhahdo wasiir iga dhig uu kaa dhigi karaa isagu dee taladii ayaa gacanta waxa weyaan isagu uu ku haya nacam waxaa laga qaadanayaa xadiidka sidaas oo kale in xanuunada iyo ibtilaaadku ambiyada ay ku dhacaan oo taala dakrinaya maxamed sala allah alay wasalam inay waajibtay cibaadada in ilaahay loo gaar yeelo oo amar oo dhan ilahay isaga ayaa leh amarka qadariga wixii caalamka ka dhacay iyo amarka sharcigaba waxaa laga qaadanaya in loo sabro loo dulqaato dhibaatada dacwada kaa soo gaadhaysa oo nebi maxamed bay dhibaatadaas ay ka soo gaadhay waxaa laga qaadanaya in laysu diiday quusashada qofku ilahay naxariistiisa inuu ka quusto iyo dadka inuu ka quusiyo oo qofna ha odhaninkaasi weligii islaami maayo gaalnimu ku dhimanaya waayo ma ogid adug kuwii nebi maxamed sidan uu ku lahaaba qaar badan baa islaamay wa can ibni cumara radia allahu canhuma anahu samica wuxuu maqlay rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam oo yaquulu leh idaa rafaca ra'sahu markuu madaxiisa kor uga soo qaaday min arukuuc fi rakcati alakhiirati ragcadda dambe min alfajri salaada subax kamida wuxuu lahaa rasuulku allahuma alcan fulanan wa fulan ilahu hebel iyo hebel nacdal riwaayad kala cadayso oo safwan ibnu umaya iyo suhayl ibnu camrin iyo alxarit ibnu hishaam raggaasuu rasuulku nacdalay bacdamaa yaqulu intuu yidhaahdo kadib samica allahu liman xamida rukuucda kadib markuu rukuucda kasoo tooso kadib ayuu qunuudiyey rabbana walaka alxamdu faanzla allahu ilahay wuxuu soo dejiyey laysa laka min alamri shay wa fii riwaayatin yadcuu wuxuu habaariyay calaa safwan ibni umaya wa suhayl ibni camrin alxaris bni hishaam fanazalat laysa laka min alamri shay oo markuu nacdalayo macnaheed waxa ilahu naxariistaada ka fogeen marka ilaahay taa waa ku qabsado wuxuu yidhi sidaa ha odhanin waayo arrintu adiga gacanta kuuguma jirto hadduu ilaahay hanuun la damcay aduu kama leexin karti sidii baana u dhacdayo waa islaameen raggaa badankooda wafiihi can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu uhi qaama waa kacay fiina dhexdeeda waxaa ka istaagay rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam xiina unzila caleyh markii lagu soo dejiyey waanzir cashiirataka alaqrabiin udig qaraabadaada kuu dhow cashiirataka yani qabiilataka faqaala wuxu uhi ya macshara qurayshin qurayshay aw kalimata naxwaha waa u dhawaaqay rasuulku sala allahu alay wasalam ishtaruu anfusakum war naftiina ilaahay subxaana watacaala ka iibsado ka furta wixii naftiinu ay ku badbaadi lahayd la yimaada laa ugni cankum idinka tari maayo min allah ilahay agtiisa shay-an allaala wax ilahay hortii aan idinka taray anigu ma jirto haddaad tidhaahdo miyaanu shafeeco qaadahayna shafeecada ma isagaa le rasuulku oo gacanta ku haysta haddii ilaahay u fasaxo iyo ciddii ilaahay markuu ilahay ufasaxiyo ciddii ilahay ufasaxuunbu u shafeeco qaaday laakin shafaaco isagu uu iska leeyahy ciddu doonana uu sinay ciddu doonana u diidayaan jirin saynu arki doono ya cabaas bna cabdilmualib cabaas inaa inaa cabdlmualiba waa rasuulka adeerkii laa ugni canka kaa tari maayo min allahi ilahi xaggiisa shay-an waxba kaaga tari maayo ya safiyatu safiyaay camata rasuuli illah rasuulka eedadiyey laa ugni canki min allahi shaya waya fatimatu binta muxamed faatima ina muxamedey fatima bintu rasuuli illah sala allahu aleyh wasalam saliinii way weydiiso min maali xoolahayga iga weydiiso maa shita waxaad doontid waxaan maanta xoolahayo waxbaan kaa siin kara hadde maanta waa noole laa ugni canki kaa tari maayo min allah ilahay agtiisa shaya waxbana kaaga tari maayo marka xadiidkani waxaa radinuu ku yahay kuwa ku tacalluqay makhluuqaadka ee makhluuqaad weydiisanaya inay baahiyooda u gudaan dhibaatana ay ka dulqaadaan waayo nebi maxamed baa cid kala daayo inantiisii faadimo u sheegay inaanu isagu waxba u tarahayn oo waxtarkiiyo waxyeelada isagu aanu hayn oo ilaahay subxana watacaala uu hayo oo inaan makhluuqa laga dalbi karin waxaanu awoodin baa laga qaadanaya xadiidka rasuulku siduu amarka ilaahay ugu degdegay baa ka muuqata o andir cashiirataka alaqrabiin markuu ilaahay yidhi ayuu rasuulku dadkii isugu yeedho u dhawaaqo ilaahay cadaabkiisa waxaa lagaga badbaadaa iimaanka iyo camalka saalixa qofku inay dad wanaagsan qaraabo ahaayeen kaga badbaadi maayo taa waad aragtaa sida lagu yihi cabbaas iyo safiya iyo fatima radia allahu canhum ajmaciin fihi bidciyat tawasul bijahi nabiyi sala la ala sl waa laga qaada inay bidco tahay tawasulka dadka qaarkood ay ku tawasulaan jaha rasuulka markaa nebi maxamed sidaas uu yidhi wadaadkii burdaha qoree soomaalidu burdihiisa aad ay u akristo qaarkoodna qur-aan ba ay moodaan jahli awgeed isna muxuu yihi laa ugni canka min allahi shayan soo ma odhan nebi maxamed isagoo cabaas la hadlaya isagoo faadimo la hadlaya isagoo safiya la hadlaya isna wuxuu yihi ya akrama alkhalqi ma li man aluudu bihi siwaaka cinda xuduudi ha xaadith alcamami in lam takun aakida biyadi ywma almacaadi faqul ya zallat alqadami haddaanad gacanta i qaban horta wuxuu yihi cid kaleon uqayshadaa ma jirto markay dhibaatooyinka weyne ila soo dirsaan oon adiga ahayn maalinta qiyaamana haddaanad adigu gacanta ay qaban oonad i badbaadin khalaas inaan halaagsamay weeyaan arrinku ina min juudika adunyaa wadarataha wa min culuumika cilmu lawxi waalqalami waxyaabaha aad ku deeqday waxaa ka kamida nebi maxamedow adduunyada iyo dangeladeeda oo aakhiraa hadda waxyaabaad ku deeqday bay ka mid yihiin waxyaabo kalaa intaa dheer weeyaan macneheedu adduunya aakhiraba adigaa ku deeqay waa kuwa culimada qaarkood yihi maada abqa lilah waayo ilahay muxuu usoo reebay ka yidhi rasuulkao adaa adduunya aakhiraba ku deeqay culumtaadana waxaa kamid ah min culumika damaha cilmigaagii oo dhan wax allaala waxa looxulmaxfuudka ku qorani cilmigaad adigu taqaano qayb kamidun weyi oo inta looxulmaxfuudka ku qoran in zaaidkaabaad weliba adigu taqaana ya subxaan allah ayna algayb maxaa hayba marka ilahay uqarsoon haddii inta looxulmaxfuudka ku qoraniyo zaaid ba nebi maxamed uu og yahay kaasaa dadka loo akriya lakin looma macnayo haddii loo macnayo dad badan baa diidi laohan ruuxaas waa maxay markaa dadka qaarkood ay moodeen inuu qur-aanka xataa uu ka wanaagsan yihi uu ka fadli badan yihi nacam qaala raximah llah fihi masaail baabka masaail baa ku jirta alulaa tafsiru laayatayn labada aayadood tafsiirkooda ee baabku uu ku bilaabmay suurat lacraaf ku jira athaaniyatu qisatu uxud qisadaa uxud dhacday oo daliilo ah rasuulku sala allahu alay wasalam inaanu naftiisa waxu tari karin dhibna aanu ka celin karin cid kale arrinkeeda daa iyo inaanu arrinka iyo maamulka iyo tasarufka caalamka aan waxba ku lahayn athaalidatu qunuutu sayidi lmursaliin qunuudda uu qunuuday mursaliinta ilaahay kuwuu soo diray sayidkooda kii ah wakhalfahu iyadoo ay daba taagan yihiin saadaat lawliya awliyada kuwii ka dhaqaaqayay yuaminuuna fi sala iyagoo salaada dhexooda aamiin lahaa inuu qunuudo waa iska cadde sheekhu talo muxuu uga socdaa wuxuu uga socdaa hadday yihiin kuwa iyagu waxtar iyo waxyeelo gacanta ku haysta oo kun fa ku shaqaynaya dee kumay arrinkooda kuma soo gaabteen markii la dhibaateeyey inay salaada dhexeeda qunuudaan oo ilaahay ay baryaan iyaga wax qabsan lahaa laakiin markay dhibaatadu ku dhacday markuu arrinkoodii kusoo ururay rasuulka iyo saxaabada inay salaada dhexooda baryootamaan oo ilaahay ay baryaan taasi maxay daliil u tahay annahum laa yamlikuun jalba nafc walaa dafca dur canhum walaa can gayri inaanay waxtar soo jiidista iyo waxyeelo difaaceed aanay gacanta ku hayn naftooda iyo mid kaletoona gacanta inaanay ugu haynin oo kashfu lkurubaat ay tahay biyad illah oo kuwa ilahay baryay subxana tacala alraabicatu ana almadcuwa calayhim kuwa la habaanaya kufaarun bay ahaayeen oo haddaad odhan lahayd dee waxa weeyaan rasuulku sala allahu alayh wasalam awood buu lahaa inuu buur ku kaxeeyo u jiirsiiyo ama samada qayb kamida ah uu kusoo rido ama dhulka uu la gooyo ama dhulkaba uu ku musbaaro ay dhaqaaqi kari waayaan ee dad ay ahaayeen uu uga turay haddaad odhan lahaydna waxaa taa lagaa yidhi kuwa la habaariyay gaalay ahaayeen ee rasuulka dhibaateeyey alkhaamisatu annahum facaluu waxay sameeyeen ashyaa arimo maa facalaha aanu samayn haalib lkufaar gaalada badankood oo maxay sameeyeen nebi maxamed bay dooneen de inay dilaan oo ay dakreen oo dhiiggiisi uu qulqulay oo god ay ku rideen oo saxaabadii bay laayeen markaasay tamthiil weliba ku sameeyeen oy googooyeen haddana maca dalika rasuulku wax kale waa ka qaban kari waaye inuu ilaahay baryo mooyaane minhaa waxaa kamida shajhum nabiyum nabiga ay dakreen xumaana ay sameeyeen waxirsun calaa qatli dadaalay ku dadaaleen inay dilaan wa minhaa waxaa kamid ah atamhiilu bilqatla saxaabadii ay laayeen oy bakti wareemeen maca anahum banuu camihim iyagoo inadeeradood ahaa kuwa ay laayeen oo dee qaraabo ay ahaayeen oo bimacnaa xataa dabiicadda bani aadamku ay keensanayso dee inadeerkaa inaana dilin haddii aad dishana markay naftu ka baxda inaad lafahaaga u indhaqarsato oo aanad dee maydkiisi aanad sii warwareemin xumaanahaas oo dhan ba iyagu isku darsadeen haddana maca dalika rasuulku sala allahu alay wasalam waxaa lagu yihi laysa laka min alamri shay asaadisatu anzla allahu alayhim ilahay wuxuu kusoo dejiyey anzla allahu alayh wuxuu ilahay rasuulka kusoo dejiyey fi dalika arrintaasi markay dhacday laysa laka min alamri shay arrinka waxba kuma lihid ilahay baa maamulka le asaabicatu qawluhu aw yatuuba calayhim aw yucadibhum ilahay baa hadduu doono ka toobad aqbalaaya kuwa waxaa sameeyey hadduu doonana cadaabaya fataaba calayhim ilahay waa ka toobad aqbalayo faaamanuu ilahay bay rumeeyeenba kuwii sidaa sameeyey athaaminatu alqunuutu fi nawaasil waxaa laga qaadanayaa dhibaatooyin waaweyn muslimiinta markay kuha ku habsadaan in salaada dhexeeda la qunuudo salaadaha oo dhan laakiin nawaasisha loo qunuudaya waata bani aadamku ay sabab u yihiin laakin ta ilaahay xaggiisa ka timi sida abaaraha iyo dayaxo madoobaaday ama qoraxda iyo dhulgariirka kuwaas iyaga axkaam kale ayaa loo sharciyo qunuud ma laha waxyaabaha khaladkana waxaa kamid a in qunuutu nawaazi la akriyo qunuudii witriga allahuma ahdina fi man hadayta la akriyo iyadoo qunuut nawaazi la wado allahuma ahdina fi man hadayta waa qunuut lwitri wey maha qunuudii nawaazisha qunuutuna waadu duca gooniya iyadu ma lehe marba dhibaatada jirtuun baa ilaahay subxaana watacaala inuu kor yeelo la weydiisanaya ataasicatu tasmiyati lmadcuwi calayhim kuwaa la habaaraayey magacawga la magacaabo fi salaati salaada dhexdeed be asmaai magacoodii lagu sheego asmaai aabaaihim bimacnaa taa salaada waxba yeeli mayso oo maxaanay waxba u yeelen nin magicii baad salaadii ku sheegtay hebel hebel baad haddana salaadaada waxba noqon mayso waxaanay waxba u noqon ahayn leanna waa duca weyi mar hadday duca tahayna ducadu waa khiaab maca allah waa hadal qofku ilahay ula hadlaya hadalka salaada buriyaana waa alkhitaabu maca almakhluuqiin isagoo salaada ku jira hadduu makhluuq la hadlay salaadiisu burid laakin ducadu waa hadal ilaahay uula hadlayo salaada waxba yeeli mayso walow dad magacyooda waxa ku sheega ducadaa dhexdeedii alcaashirau lacnu lmucayanka mucayankaa nacdasha la nacdalay fi lqunuut markaa sheekh hore wuxuu soo sheegay mid mucayana inaan la nacdo lahayn laakiin waxaad moodaa inuu ujeedo manaa xukumkiisa oo ah in rasuulka loo diiday oo laysa laka min alamri shay bay qaarkood waxay ka dhigaan in la leeya nacdalin lakin aayadda macnaheedu sidaa maaha laysa i laka fi hidaayatihim waidlaalihim wasacaadatihim washaqawatihim shay waxba kuma lihin saa macnaheedu way aayadda lacnu lmucayana waa jaa ida kana mustaxiqa lilacn alxaadiyatu cashara qisatuhu sala allahu alayh wasalam rasuulka qisadiisii lamaa unzila caleyhi markii lagu soo dejiyey waandir cashiirata kala qarabiin siduu ugu yeedhay quraysh ilaa faatimo bintu muxamed sala allahu alay wasalam uu yihi anu waxba idiinma haye ilahay naftiina ka furta athaaniyatu cashara jidduhu sala allahu alayh wasalam dadaalka rasuulku uu bixiyey fi hada alamr arrinkaa uu ku bixiyey arrinkee arrinkaa tawxiidka nashrintiisa iyo kadigista waxa weeyaan shirkiga bixaysu meel facala uu sameeyey ma arrin nusiba loo nisbeeyey bisababihi daraadii ila ljunuun wakadalika sidaas oo kale weeye arrinku law yafcalu hadduu sameeyo muslimun qof muslimi alaan imika dad halkaa istaagta maanta sidaa rasuulku uu sameeyey ood qabiiladiini u dhawaaqdo tusaalahaan aad tidhaahdo yaa reer sheekh isaxaaqaay deetana markay isu soo ururaan aad tawxiidka aada uga hadasho ama qabiilo kaleba oo aad ka dhalatay maxaa la odhanaya waru waa shee xidhxidha marka hala yaaban haday taasi kugu dhacda nebi maxamed maalintuu quraysh u dhawaaqay intuu buurta ku istaagay isagoo u hogaansamaya qawlahu tacaala waandir cashiirataka alaqrabiin waa waala yahay baa layihi waana lagu caayeyo taban laka saair alyawm alihada jamactana waa kii ku yihi waxa weyaan abulahab ilahay baa se difaacay abulahabna ilahay baa cidhibtiisa jaray nebi maxamedna cidhib wanaagsan ka reebay athalisatu cashara qawluhu uu yihi iska dhaaf inaad qayliso inaad tawxiidka hade aad ka hadasho shirkiga aad ka digto ayaaba laodhan waa nin waalan waxaa lagu salidun shirki shirki shirki bal wallahi samictu waxa wey naxnu bimaka axad alxujaaj oo leh inta rasaa'il tawxiida ka hadlaya loo qaybiye xujaajta fi masjid aanu ku tukanayna fi maka uui war iska soo qaata oo nin cilmi markaa weliba isbidayay bu ahaa shirki shirkiiyo wuxuun bay hade jeer sheeg sheegaane wixii idin anfaca ka qaata waxa kalena iska daadiya ma kaaba la joogaayo xagguu shirkigu joogaa bui ahaliatu cashara qawluhu lilabcad hadalku kuwi rasuulku qofkii ka fogaa abtirsiin ahaan iyo walaqrabi kii u dhowaa laa ugni canka min allahi shayan war ilaahay agtiisa waxba kaagama tarayo xata qaala ilaa ui ya faatimatu binta muxamed laa ugni canki min allahi shayan faatima ina muxameday ilaa hoosti waxba kaaga tari maayo faidaa saraxa hadduu sidaa caddeeyey wa huwa isagoo sayid lmursaliin mursaliinta ilaahay rusushu soo diray hormoodkoodii isagoo ah hadduu caddeeyo biannahu laa yugni inaanu waxba ka tarahayn shay-an shaynaba inaanu ka tarahayn can sayidati nisaai alcaalamiin caalamka oo dhan dumarkooda tii u sarraysay hadduu sidaa yidhi isagoo ah sayid lmursaliin hadduu tii dumarka ka dhaqaaqaysa uu yidhi waxaan kuu tari karaa ma jirto waamana alinsaan qofka hadalkan maqlayaana uu yahay mid rumeeyey biannahu laa yaqulu inaanu odhan nebi maxamed ila alxaqa xaq mooyaane uma nadara dabeetana uu eego fii ma waqaca fii quluubi khawaasi innaas dadka kuwoodii khawaasta ahaa ee cilmiga iyo caqliga sheeganaya quluubtooda waxa ku dhacay alyawma maanta tabayana lahu waxa u caddaanaysa tarku tawxiidi tawxiidkii sida looga tegey wa gurbatu ddiin iyo diintu gurbada ay ku jirto macnaa saddex arrimood isu gee nebi maxamed oo sayid lmursaliina ayaa waxa uu ku yidhi dumarka caalamka tii ka dhaqaaqaysoo faadimo oo inantiisiiya ah, ilaahay hortii aan waxba kaagama tari karee naftaada naar ka badbaadi intaa waxaad ku dartaa inaad rumaysan tahay nebi maxamed xaq mooye wax kale inaanu odhan labada arrimood markaad isu geyso dabeetana bal hareerahaaga eeg waxaad arki doontaa qubuuro lagu dawaafayo o laleeyahay waxba ilahay sok ilahay agtiisa wax ka tarayaan ama ilaahay sokadii bay wax tarayaan oo dad weliba cilmi iyo caqli isbidaya dadka waxa ay ku leeyihiin dabeeta maxaa kuu soo baxaysa tawxiidkii sida looga tegayo markaa kuu caddaanaysa iyo gurbada diinta islaamku ay ku jirta wallahu aclam waxka bilahi tawfiq wsala allahu ala nabiyina maxamed wala alih wasaxbi waslama tasliima kaiira